بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجزية kitaabkan wuxuu ku saabsan yahay caqduljizya jizyadii in loo gunto lilkufaar gaaladii markuu mualifku ka dhammaaday jihaadkii mushrikiintana la jihaadayey ayaa wuxuu ku xijisiiyey jizyada maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala dagaalka gaalada wuxuu qaayo oga dhigay jizyada qaatilu ladiina laa yuuminuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlآkhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diin اlxaqi min aladiina uutuu lkitaab xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun buu yidhi marka jizyada laba macnoba waa lagu iطlaaqaa caqdiga laftirkiisa waa la dhahaa jizyo heshiiska gaalada lala gelayo ee lacagta ay ku bixinayaan ama canshuurta ay ku bixinayaan waxaa kaloo lagu iطlaaqaa isla maalka ay bixinayaan ee canshuurta ah waaya jizyada waxaa laga soo qaatay min almujaazaat abaalmarin maxaa yeelay lacagtaa ama xoolaha ay bixinayaan waa muqaabil inaan iska dayno oo aynaan la dagaalamin waaya macnaheeda ma aha in aan gaalnimadii ku sugayno laakiin waa nooc dullaynah oo gaalada lagu dulaynayo lacagtaa ay bixinayaan ee canshuurta madaxooda ay ka bixinayaan annagana caawimaad ba iyo kaalmo waxaan laga yaabaa arrinkaas inuu ku xambaaro inay islaamaan maadaamay muslimiinta ku dhex jiraan ku dhex nool yihiin waddanka islaamka ay degan yihiin maxaasintii islaamka ay arkayaan iyo wanaaggii islaamka waxaan laga yaabaa ayagoo haddayna islaamin awlaaddooda ilaah inuu islaam uu ka dhigo waxaana asal oo aayadda hadda aan sheegaynay qaatilu ladiina laa yuminuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlآkhir ilaa qowlihi xataa yucطu ljizyata nabigana calayhi الsalaatu wasalaam jizyada wuxuu ka qaaday majuustii hajara meesha la yidhaahdo siduu bukhaari uu soo saaray ahlu najraanna uu ka qaaday siduu abu daawuud wariyey ahlu aylana uu ka qaaday siduu bayhaqi uu soo saaray arkaan shan ah ayay leedahay jizyadu waa siiqo iyo caaqid iyo macquud lahu iyo makaan iyo maal siiqadii lagu heshiinayey iyo caaqidkii qofkii guntayey macquud lahu kii loo guntayey makaankii lagu guntayey iyo maalkii waa hantaas marka sidaan soo sheegnay jizyadu waxa wey xoolaha gaaladu ku bixinayaan muqaabil inay waddanka islaamka ku nool yihiin waaya oy ammaan ay ku helayaan waddanka islaamka wuxuu ku bilaabay marka mualifku ruknigii koobaad oo ah siiqadii wuxuu yidhi suuratu caqdiha jizyada caqdigeedu suuradiisu waxaa weeye uqirukum waxaan idinku sugayaa bidaari اlislaami daartii islaamka wadankii islaamka awmase adintu waan idmay fii iqaamatikum nagaanshihiin inaad ku negidihiin bihaa daarulislaamkii calaa an tabduluu bishardi an tabduluu inaad bixisaan shardigeeda jizyatan jizye aad bixisaan watanqaaduu aada u hogaansataan lixukmi islaami islaamka xukumkiisa walaصxu muctamad waxaa weeye ishtiraadu dikri qadriha qadarkeeda in la sheegay inay shardi tahay laa kafi lisaani la ishtiraadu kafi lisaani carabkii in laga reeba inaysan shardi ahayn can illaahi tacala ilaahay xaggiisa iyo warasuulihi sal اllahu alayhi wasalam iyo rasuulkiisa wadiinihi iyo diinkiisa walaa yasixu alcaqdu caqdiga ma guntamayo muaqatan xaaluu yahay mid la waqtiyeyo la muddaeyay cala madhabi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku bilaabay mualifku caqdigii jizyada ruknigiisii kooaad oo ah siiqada jidiyadu ku dhacayso waxaa weyaan suurada caqdigeedu inuu dhaho qofkii guntayey ee imaamkii ah waxaan idinku sugayaa haddaad gaaladii tihiin waddanka islaamka inaad ku noolaataan ama waa idiin fasaxay nagaansho inaad ku negidihiin bishar inaad iska bixisaan jizyada una hogaansataan xukunka islaamka waaya xukunka islaamka waxaa looga jeedaa wixii aan cibaadaadka ahayn xuquuqda aadabiyiinka ah ilan cibaadaadka ayagu maba rumaysno salaadii iyo soonkii dee waxa ayaga laguma le iyo sekadii iyo laakiin oo waa gaalo dee maba aaminsanaba laakiin mucaamalaadka in ay xukunka islaamka u hoggaansamaan hadday muslimiinta wax ka baabi'iyaan maxkamadda islaamka kala xukumaysa haddii muslimiinta dhib soo kala gaadho maxkamadda islaamka lagu kala xukumaya sidoo kale waxyaabaha ay aaminsan yihin inuu xaaraan yahay inay ka fogaadaan sida zinada iyo sariqada tuugnimada laakiin waxayna ictiqaadsadeen inuu xaaraan yahay loo diidi maayo sida khamriga inay cabbaan iyo nikaaxa majuusta ay maxaarimta guursanayeen wixii la halmaado waxaa shardi ah in la sheego qadarka jizyada ilan waa ujre ah oo mushqaayad laga qaadayo marka qadarkeeda waa in la sheega oo la xusaa waaya laakiin shardi ma aha in la sheego oo caqdiga lagu sheego inaysan waxba ka sheegin o afkooda ka ilaaliyaan ilaahay jala jalaalu inay wax ka sheegaan iyo rasuulka nabg ala slam iyo diinka inaysan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinkiisa aysan caayin wax ka sheegin shardi maa in caqdiga lagu sheego maxaa yeelay waxay soo hosgelayaa shardiga ahaa watanqaadu lixukm اislaam xukunka islaamka loo hogaansaman waxa way diinta inan waba laga sheegin oo yna diinta caayin waaya caqdiga jizyada ma asaxayo haddii la muddeeyo oo muddo mucayan ah waxaa weye lagu jaangooyo lo dha maalan muddadaas ayaan caqdiga jiziyada in la gelina sanad ama laba sano sax maa maxaa yeelay waa caqdi lagu ilaalinaya dhiigga marka lama muddayn karo sida caqdiga islaamka kale muddo male suuratu caqdiga suurada caqdiga jizyadu waxaa weeye uqirukum waa idinku sugaya bidaari islaami daarta islaamka waadiintu ama waan fasaxay fii iqaamatikum nagaashiina biha daarulislaam aad ku nagaataan calaa an tabdulu inaad bixisaan shardigeeda jizyatan jizyo watanqaadu u hoggaansantaha lixukmi islaam islaamka xukumkiisa walasaxu muctamedu waxa weye ishtiraadu dikri qadriha qadarkeeda sheegitaankiisu inuu shardi yahay laa kafi lisaani la ishtiraadu kafi lisaani carabki inuu ka reebtoomo inaysan shardi ahayn can illaahi tacala ilahi xaggiisa iyo warasuulihi sala allahu caleyh wasalam iyo wadiini walaa ma asaxyo alcaqdu caqdigi mu'aqatan xaalu yahay mid la waqtiyeeyo la calى madhab wayushtarad waxaa la shardiyaa lafdu qabuulin aqbalid lafdiga ayaa la shardiyaa bimacnaa in yani gaalkii jizyada loo guntay inuu aqbalo oo markii iijaabkii la sheegay uqirukum bidaari islam u dhaho ayagona dhahaan qabilnaa waan aqbalnay markii dee caqdigu xagga imaamku uu iijaab ka yimaado ayaguna waa inay qabuulkii la yimaadaan sida cuquudda kaleba loo shardiya iijaabkii iyo qabuulkii walow wujida haddii la helo kaafirun gaal bidaarina daarteena haddii laga helo waa waddankeenne oo faqaalo uu dhaho dakhaltu waxaan u soo galay waxaan u soo galay waddanka islaamka lisamaaci kalaami illaahi tacaala hadalka ilaahay inaan maqlo waa aw rasuulan xaalaan ahay mid waxa weeye ergey oo farriin wada aw amase biamaanin ammaan baan ku soo galay biamaani muslimin muslim ammaankii way ammaan geliya baan ku soo galay sudiqa waa loo rumaynayaa fii dacwa alamaani ammaanka sheegashadiisa wejhun wejh baa ku sugan gaal uma wadanka islaamka lagu arkay isagoo iska dhex mushaaxaya dabeetana waa la qabtay waa gaal xarbi ah dabeetana waxaa la yidhi maxaad kusoo gashay wuxuu ku jawaabay waxaan usoo galay inaan qur-aanka maqlo qur-aanka inaan dhegaysto ayaan usoo galay waa loo rumaynaya in axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah ama wuxuu idhi waxaan usoo galay fariin baan sidaa oo muslimiinta aan u sidaa waxa weeye eedna waa laga dhegaysanaya fariintiisi oo la taaban maayo ama waxaan ku soo galay wuhi ammaan qof muslima i siiyey qof muslimaan musta'man u ahay oo i magan geliyey intaaso dhan waa loo rumaynayaa sidaa darteed loo dhowaan maadaama waxa uu sheeganaya uu suuragal yahay fii dacwa alamaani ammaanka sheegashadiisa wejhun baa ku sugan buu yidhi oo qowlba uu sheegtay qof muslima inuu siiyey loo rumayn maaye waxaa laleeya markhaati u keen maxaa yeele waa suuragal inuu markhaati u keen way fududahay waxyaabaha kale markhaati la weydiin maaye waa laga dhegaysanaya wayushtaradu waxaa la shardiyaa licaqdihaa guntideeda waxaa loo shardiyaa alimaamu imaam baa loo shardiyaa aw amase naa'ibuhu imaamka naa'ibkiisaa loo shardiyaa wa calayhi waxaana waajib ku ah kii caaqidka ahaa alijaabatu inuu ajiibo idaa alabuu gaaladii hadday dalbaan jizyadii ilaa jaasuusa jaasuus mooyaane nakhaafi waan ka baqayno waaya ruknigii labaad buu halkan ku xuseeyaa waa caaqidkii kii guntayey weeye waxaa loo shardiyaa buuhi caqdigeeda inuu imaamku u gunto imaam waa gunti kara cid aan imaamka ahayn caqdigan ma samayn karto ama imaamka naa'ibkiisa ciduu asagu u wakiisha arrinkaas maxaa yeele masaalixda waaweyn bay ka mid tahay jizyadu marka waxay u baahan tahay nadar iyo ijtihaad bay u baahan tahay iyo in la eego maslaxada ku jirta marka axaad ulmuslimiin ma samayn karaan waxaana imaamkii waajib ku ah inuu gaaladii caqdiga jizyada u sameeyo hadday dalbaan hadday dhahaan caqdi jizya noo sameeya imaamkii waxaa laga rabaa inuu ajiibo u sameeyo laakiin jaasuus hadduu dalbo aan ka baqayna sharkiisa laga yeeli maayo oo jizyada loo samayn maayo waaya nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam hadduu amiir uu yeelo ciidan ama guuto uu dirayo wuu dardaarmi jiray dardaarankiisiina waxaa ka mid ahaa horta islaamnimada bandhiga hadday islaamnimada idinka diidaan jize weydiiya gaalada aad ku duulaysaan hadday idinka ajiibaan oo jizyadii yeelaan ka aqbala faqbal minhum wakufa canhum amiirkuusaa ku lehay hadday jizyadii aqbalaan gaaladaas ha ku duulin ee ka aqbal oo faraha ka qaad marka hore usoo bandhigintaada ku duulin islaamnimo islaanimo haday qaataan faraha ka qaad hadday islaamnimada diidaan jizye u bandhig hadday jizyadii ay qaataan faraha ka qaad oo ka aqbal hadday diidaan jizyadii markaa ilaahay kaasho oo waxa weye weerar ku qaad laakiin hadduu jaasuus yahay gaalkii jaasuuskana sharkiisa aan ka cabsanayno markaa caqdigii jizyada u samayn mayno maxaa yeeley dhib ayaa muslimiinta looga cabsi qaba inuu kaga yimaado jaasiiskuna waa qofkaa dee wadaha ah ee muslimiinta udhex socda inuu eh, sirtooda uu eh, baaritaan ku sameeyo islamarkaana uu gaalada iyo u gudbiyo walaa tucqadu la gunti maayo jizyadii ilaa lilyahuudi yahuuda mooyaane wاnasaara iyo nasaaradii kristanka wاlmajuusi kuwii dabcaabudka ah wawlaadi man awlaada dadka wlaadi man qof awlaadiis tahwada yahuudoobay aw amase tanasara nasraaniyoobay kiristaamoobay qabla naskhi intaan diinta la nasakhin ka hor aw amase shakaknaa aan ka shakinay fii waqtihi waqtigii uu waxa weeye yahuudoobay ama nasraaniyoobay wakadaa sidoo kale zaacimu tamasuki kii sheeganayay inuu haysto bisuxfi ibraahiima xaanshiyihii nebi ibraahim wa zabuuri daawuud iyo nebi daawuud waxa weeye zabuurtiisii sal اllahu calayhima ilahay labadoodaba ha u naxariiso slm ha nabadgeliyo iyo waman qof axadu abaweyhi labadiisa waalid mid ahaan kitaabiyun uu kitaabi yahay walaakharu ka kalena waaniyun uusan caabud yahay cala اmadhab halkan wuxuu ku tilmaamaya ruknigii saddexaad ee arkaantii jizyada ka mid ahaa waa almacquudu calayh qofkii jizyada loo samaynaya almacuudu lahudhe kii jizyada loo samaynayey almacuudu lahu kii jizyada loo samaynaya marka wuxuu idhi jizyada loo gunti maayo caqdiga jizyada ilaa yahuud iyo nasaarada ahlu kitaabka ahlu kitaabka unbaa loo guntayaa iyo majuusta ahlu kitaabkana qur-aankaaba sheegay qaatu ladiina laa yuminu bilah walyawm min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saaqir min aladiina uutuu kitaaba xataa yucطu ljizyata marka aayaddii qur-aanka ayd baaba sheegtay majuustana nabiga calayh salaa slam baaba ka qaaday kuwan dabcaabudka ah nabigaaba ka qaaday oo wuxuu ihi sunnu bihim sunnata ahli اlkitaab waxaad marisaan waddadii ahlu kitaabka midda kale yani shubhatu kitaab bay leeyihiin baa la dhahaa waayahay waayahay wax kitaab la moodo ayay lahaayeen majuusta sidoo kale awlaadda kuwii yahuudoobay ama nasraaniyoobay qabla nasr intaan diinka la nasakhin walow bacda tabdiil markii la bedelay kadib ha ahaatee qabla nasr waxa laga wadaa intuusan nabiga soo bixin alayhi الsalaatu wasalaam ila nabi markii la soo saaray e, yahuudiyadii iyo nasraaniyadii waa la nasakhay laakiin intaan la nasakhin ka hor kuwii ama nasraaniyoobay awlaadooda ayaguna jizyadii waa laga qaadayaa waaya sidoo kale waxaa jizyadii loo gunteeyaa oo laga qaadaya kuwii e, waxa wey aan ka shakinay waktigii ay yahuudoobeen ama nasraaniyoobeen aynaan garanayni ma qabla naskhiba mise waa bacda naskhi intaaso dhan waxaan xoojinaynaa lixaqni dam waxa wey dhiiggii inaan ilaalinno sida majuusta oo kale majuustaba waxa weeye ayaga oon ahlu kitaab ahayn ayaa laga qaadaya nasaaradii carabtaba asxaabtu way ka qaadeen oo qolada tanuukh iyo banu taklib iyo wixii la midkaa waxaa kaloo jizyada laga qaadayaa qof alla qofkii sheegta inuu suxuf ibraahim iyo zabuurtii daawuud inuu haysto ku dhaqmo sala allahu calayhima wasalam iyo suxufu shiif oo kuwa ilahay qur'anka inogu tilmaamay suxufu ibraahiima wa muusa wainahu lafii zuburi alawaliin waaya iyo qofka labadiisii waalid mid ahaan uu yahay kitaabi ama yahuudi ama nasraani midna uu yahay sanam caabud marka takliiban liaqli dam maadaama labadiisa waalidid uu kitaab yahay kaasaa la raaciyey oo agga xukumka lagu raaciyey inkastoo aysan bannaanayn in laga guursado dabiixadiisuna ay xaaraanta ixtiyaadan haddana xagga jizyada maadaama xaqnu dam dhiigga lagu ilaalinayo qofka waxaa la xoojiyey xagga waalidkiisa kitaabiga in la raaciyo walaa jizyata jizyo kuma waajibin ama laga qaadi maayo calى mra'atin haweeney wakunta labeebkii waman qofkii fiihi riqun addoonimo ay ku sugan tahay wasabiyin ilmihi yaraa wamajruuninkii waa la fain taqaaca hadduu googo'o junuunuhu waalidiisu hadday googo'do qaliilan wax yar ka saacatin sida saacad oo min shaarin bil ka mida lazimathu way ku laazimaysaa jizyadii aw mase kaiiran in badan bay googo'day waxa weye junuunkiisuu googo'ay ka yowmin maalin uu miir qabo wa yowmin maalin uu waalan yahay mctamd waa wey tulafaqu in la ururinaya alifaaqatu intii uu baraarugsanaa uu mihir qabay faidaa balaqat muddadaas hadday gaadho sanatan sanad wajabad way halkan wuxuu ku tilmaamayaa waxa weye dadkii jizyada laga qaadayn wuxuu ihi laga qaadi mahayo haweeney laguma le jizyo maxaa yel wa tacaala rag ayuu kula khitaabay qaatilu ladiina laa yuminuuna billahi walaa bilyom ila qowli wahum saakiruun marka rag ayay ayaddaasi tilmaantay midda kale sayid cumar radi allahu tacaala wuxuu ihi jizyada yaan laga qaadin dumarka iyo caruurta saasuu u qoray umaraa اlajnaad labeebkii in laga qaadi mahayo maadaama uu ixtimaalo inuu dumar yahay qofkii addoonnimo ay ku sugan tahay in laga qaadi mahayo maadaama xoolaba uusan lahayn sabigiina laga qaadi mahayo ilmihii yaraa maxaa yh nabiga calayhi الsalatu wasalaam mucaad markii uu yaman u diray wuxuu ku yidhi waxaad ka qaadaa min kulli xaalimin mid kasta oo qaangaadh ah muxtalim yani xaalim waxaa looga jeedaa kii biyoduuliyey ee qaangaadhay dinaaran ka qaad rawahu tirmidiy majnuunkiina laga qaadi maayo kii waala maadaama uusan mukalafba ahayn waa majnuunkii muطbaq اljunuun ah waalidiisu ay de daa'imka ahayd haddii waalidiisu ay googo-aysa bimacnaa marna wuu miyar qabaa marna wuu waalanya hadday waalidii ay yarta sida saaca min saaca min ashahri bishii saacad ayuu waalanya inta kalena wuu miyar qabaa waxa wey markaa way ku laazimaysaa muddada yartaana wax ka soo qaad ma leh haddii laakiin muddada e, uu waalan ay badan tahay sida maalinna uu waalan yahay maalina he maalinna waa ninkaa waalan e, waxa wey miirka aan lahayn maalinna wuu miir oo xiskiisii baa usoo laabanaya ka asaga waxaa la ururinayaa muddada uu qabo ee uu e, xiskiisu joogo hadday muddadaasi gaadho sanad jizyadii way ku waajibaysaa jizyadii way ku waajibaysaa wuxuu walaa jizyata jizya laguma le cala mra'atin haweeney wakhuntaa iyo labeebkii waman fiihi riqunkii addoonnimo ku sugnaaday wasabiili ilmihi yaraahu majruuninkii waalaa fa in taqadaca hadduu googo'o juruunuhu waalidiisu qaliilan in yasa saacatin sida saacad uu waalan yaho min shaahidin bil ka mid a laazimatu way ku waajibaysaa omase kaiiran in badan bay waxa weye waalidiisu googo'day oo soo noqnoqotay ka yowmin sida maalin uu miyir qabo maali ymi maalin uu waalanyahay maalina miir aba maalina waalay fala saxo muctamad waxa wey tulafaqu inla urunaya lifaaqatu muddadii uu eh, miirka qabay faidaa balaqat hadday gaadho sanatan sanad wajabad markaa jizyadii sanadkaas ayuu bixinayaa walow balaqa hadduu qaan gaadho ibnu dimiyin dimi inankiisu walam yabdul uusan bixin jizyatan jizyo ulxiqa waxaa la haleeshinaya bimaa manihi meeshuu ku aamin noqonayo wain badala hadduu jizyadii bixiyeen cuqida lahu jizyadii waa loo guntiya waqiila waxaa laidhi calayhi waxaa ku waajibaya ka jizyati abihi aabihi jizyadiisa oo kale walmadhabu muctamad waxaa weeye wujuubuhaa inay ku waajibayso calaa zaminin mid naafa ah wa shaykhin odaygii haribin ee gaboobay wa acmaa in dhoorihii waraahibin waxaa weeye suufi gaaleedkii waa jiirin iyo kii la soo kiraystay wa faqiirin iyo kii cayd ahaa caydhaasoo cajaza ka cajisay can kasbin shaqo faidaa tamad hadday dhammaystirata sanadu walxaalu waa sugan mucsiran cayd uu yahay fafii dimatii dimadiisa ayay ku sugnaanaysaa xataa yusri ilaa koodantoobo wuxuu ku yidhi ibnu dimiyin nin dimi oo gaal ah inankii u dhalay ayaa qaan gaaday inankii yarka waxaa nidhi laga qaadi mahayo caruurta lagama qaado laakiin hadduu qaan gaadho oo usan jizyadii bixin oo uu diido jizyad inuu bixiyo markaa waxaa la haleeshinaya bima'manihi ila waa gaal xarbi ah meeshii uu ku aamin noqon lahaa ayaa la haleeshiinayaa halkaas ayaa la geenayaa kadib wixii intaa ka dambeeyana waxa weeye wax naga dhexeeya ma jiro meeshii aan ku aragnaa waa ino dagaal waaya haddii laakiin uu dhaho waan bixinayaa oo uu diyaar leeyahay markaa caqdiga jizyada waa loo guntayaa caqdi cusub baa lagula heshiinayaa qiil baa wuxuu le maya caqdi cusub yaan loo samaynayne jizyadii aabbihii intii laga qaadi jiroon aabbihi w lagu la heshiiyey asagana jidka hala maryo intaa laga qaado intay doontaba ha noqotee jizyadu waxay ku waajibaysaa qofkii naafada ahaa gaalkii naafada ahaa odaygii waayeelka ahaa indhoolihii kii caabidka ahaa ee nasraaniga ahaa ama yahuudiga ahaa ee soomacada iskaga jira iska cibaadaysanayay <clears throat> suufigaaleed bay culimadayna hore dhihi jireen ajiir kii la soo kiraystay ee shaqaalaha u ahaa ee dimiyiinta kii aqiirka ahaa aqiirkii waxa weeye aan shaqaysan karin marka faqiirka waan eegaynaa hadday muddo sanad ay dhammaato asagoo weli caydh ah dimadiisay saaran tahay jizyadii oo waa lagu leeyahay dayn baa lagu leeyahay ilaa uu ka hodantoobo waa laga sugayaa waa dayn ka dhic mayso maxaa yeelay ayaddu waa caam waay maadaama dee waddanka islaamka uu manfacsanayo hanigii inuu agga kala mid yahay kaanamaa waddankii islaamka laga kireeyey oo kale oo islaamka uu degan yahay deganaanshaha uu degan yahay baa lagaga qaadaya iyo la ilaalinayo wuxuu idhi walow bala hadduu qaangaadho ibni dimiin dimi inankiisa walam yabdul uusan bixinin jizyatan jizyo ulxiqa waxaa la haleeshin doonaa bima'manihi meesha uu aamin ku noqonayo wain badala hadduu bixiyana cuqida lahu jizyadii waa loo gunti doonaa waqiila waxaa lidhi calayhi waxaa lagu leeyahay ka jizyati abihi aabbihi jizyadiisa oo kale walmadhabu muctamad waxaa weye wujuubaha jizyadii inay ku waajibaysa calaa zaminin kii naafada ahaa wa shaykhin odaygii harimin ee gaboobay wa acmaa indhoolihii wa raahibin iyo kii waxa weeye gaalka ahaa ee caabidka ahaa iska cibaadaysanayey wa ajiirin iyo kii lasoo wa faqiirin kii caydh ahaa faqiirkaasoo cajaza awoodi kari waaya can kasbin shaqo faidaa tamat hadday dhammaystiranto sanatun sanad hal sana hadday u dhammaystiranto kaa caydha ah walxaal huwa asaguna mucsirun weli caydh uu sidii u yahay oo usan waxbaba heli karinba fafii dimatii dimadiisaa lagu leeyaho dayn ku noqonaysaa xataa yuusira ilaa uu ka hodantoobo kullu kaafirin gaal walba min istiiطaani اxijaazi xijaaz inuu dego wahuwa xijaaz haddaan kuu tilmaamo makatu weeye maka wاlmadiinatu madiine weeye wاlyamaamatu yamaamo weeye meesha loo yaqaan waquraha iyo intaan soo sheegnay tuulooyinkoodii waqiila waxaa lidhi maye lahu gaalkii waxaa u bannaan aliqaamatu inuu ku nagaado fii uruqihi uruq اxijaazi xijaaz jidadkeeda almumtadati ee u dhaxeeyey magaalooyinka aan soo tilmaanay iyo waddamada aan soo tilmaanay wuxuu idhi gaal walba horta halkan wuxuu ku tilmaamaya rukniga afraad ee arkaantii jizyada waa makaankii ay gaaladu ku nagaanayeen halkee jizyada loogu samaynaya halkeesan lagu samaynaya marka meel walba oo waddanka islaamka lagu samayn karaa markii laga reebo hee xijaaz xijaaz markii laga reebo meel walba waa loogu samayn karaa saa darteed wuxuu ku gaalkii waxaa loo diidayaa inuu dego xijaaz waaya ama jize ha ama jize ama jize ku dego ama jize ku dego maxaa xijaaj sharaf bay oo dhul kale ka sharaf badan tahay waaya nabig alay sl slam wuxuu yidhi min xadiid abi cubayda ibn اjaraax hadalkii u dambeeye ku hadlay nabig alay slam wuxuu aha akhriju اlyahuuda min اlxijaaz yahuudda ka saara xijaaz bayhaqi ba xadidkaa soo saray wa xadid fi saxiixayn waxaa ku sugan muslim nabigu yihi alayhi الsalaaةu wasalaam akhriju اlmushrikiina gaaladii ka saara min jaziirati alcarab jaziiradda carabta ka saara waaya xadiid kale muslimna wuxuu ahaa laukhrijana اlyahuuda wالnasaara min jaziirati اlcarab yahuud iyo nasaara waxaan ka saari doona ka saari doona min jaziirati اlcarab carabta jaziiradeeda waa shibhi jaziira alcarabiya marka aljaziira alcarabiya maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa xijaaz bay dhaheen culimmadeennu xijaazna waa maka iyo madiine iyo yamaama iyo tuulooyinka raacsan oo jaziirat alcarab intaa way ka ballaaran tahay oo dhulkaa waxa weeye maanta isku yidhaahdo waddanka sacuudiga iyo waddamadan khaliijka yaman khaliij iyo yaman oo laisku daray ayaa maanta lagu magacaabaa jaziirat alcarab ama shibhi ljaziira alcarabiya maxaa lagu koobay xijaaz waxaa lagu koobay baa la yeelay cumar radi allahu tacaala wuxuu ka saaray xijaaz yahuudiya nasaaradii wuxuuna ku sugay yman yahuudi wuuu ka saaray xijaaz wuxuuna ku sugay yman ymanna waxay ka mid tahay min jaziirati e min jaziirati اlcarab marka taasa yani afarka cumar ayaa lagu khasisay umuumka xadiidka cumuumka xadiidka ee jaziirat اlcarab saasaa lagu khasisay maxaa asxaabti baa sidaa u fahmay waay marka xijaaz waxaa looga jeedaa maka iyo madiine iyo yamaama maki madiina waan garanayna iyo tuulooyinka ku hareeraysa yamaamana waxaa looga jeedaa waa meel imika ku beegan bariga najd waa dhulka loo yaqaano maanta sacuudiga ku yaalla qasiim gobolka la yidhaahdo iyo xaa'il oo ku yaalla waqooyiga najd iyo aflaaj eryadaas wey dhulkaa wey marka waa dhul ballaaran markaa maka iyo madiine iyo yamaama iyo dhulkaasoo idil ayaa la isku yidhahdaa xijaas loo ogolan mahay dhulkaa inay ku nagaadaan magaalooyinka ku hareeraysan ama ka agdhowna sida aaif iyo khaybar iyo kuwa laftirkooda way xijaastii bay soo gelayaan qiil wuxuu leeya maye gaalka way u bannaan inuu magaalooyinka baa loo diiday iyo degmooyinkaas laakiin inta udhaxaysa magaalooyinka jidadkaas ku xidha magaalooyinkaas wuu degi karaa meelaan u suubaninba degaan oo dad cnaysan deganeyn hadduu meesha guriga ka dhisto ama sadaqad yar uu ka dhisto u diidi inuu halkaa iska degaan iskaga nagaadaan duruuqda udhaxaysa waxa weeye magaalooyinkaas wayumnacu waa loo diidaya kulu kaafirin gaal walba min istiطaal ijaazi ijaaz inuu dego wahuwa xijaazkuna maka weye wlmadiina weye walyamaama weye quraha iyo tuulooyinkooda waqiila waxay lahu waxa u banaan gaalka aliqaamatu inuu ku dagaalo fii uruqihi uruq ijaaz ijaaz jidadkeeda almumtadati u dhexeeya magaalooyinka walow dakhalahu haddii gaalka u galo xijaaz bikayri idni imaam imaamka iidankiisa keyrkii hadduu ku galo isagoo madaxweynihii muslimiinta una u fasixin hadduu iska soo galo xijaaz akhrajahu imaamkii uu ka saaraya gaalkaas wacazarahu una edbinaya in calima hadduu ogaado annahu gaalkaasi in calima hadduu gaalkii ogaado annahu asagu mamnuucun inuu ka reeban yahay minhu xijaaz xijaaz inaan loo ogolan hadduu og yahay wey in istaadana hadduu idan weydiisto imaamkii adina wuu u fasaxaya in kaana hadday ku sugan tahay maslaxatun maslaxa lilmuslimiin muslimiinta hadday maslaxa ugu jirto wadalika mithaal ka risaalati sida fariin buu u sidaa waa xamli maa naxtaaju ilayh waaan waxaan u baahannahay ayuu xambaarsan yaha sidaa oo cunto iyo alaab ah fain kaana hadduu yahay waxa uu la soo gelayo hadduu gelitaankiisu yahay litijaaratin liajli tijaaratin ganacsi awgii laysa fiihaa tijaaradaas aynu ku sugnayn dhexdeeda kabiiru xaajatin baahi weyn aanna u qabin lam yaadan u idmimahayo imaamkii inuu gaalkaas soo galo xijaaz ilaa bishardi akhdi shayin in waxoogaa laga qaado shardigeeda mooyaane minha tijaarada u sito wuxuu idhi gaalkii ayaa wuxuu soo galay xijaa dhulkii hadda aan sheegayn inuu ka reebay ama mamnuuc ka yahay ayuu iska soo galay isagoo iska socda bilaa idan buuna ku soo galay imaamkii oma fasixin imaamkii wuu ka saarayaa xijaa wuuna edbinaya wuuna he edbinaya wuu tacsiirinaya waa haddii gaalku ogaa in aan loo ogolayn xijaas inuu soo galo hadduu ka warqabay in xijaas aan loo ogolayn oo marka uu ku soo dhiiraday waa la edbinaya maxaa yeel dhiiranaansho ayuu la yimid wuxuusan xaq u lahayn inuu soo galay ayuu soo galay haddii laakiin uusan ogeyn waa la saarayaa lamana tacsiirinaya waaya haddii haddaba idan uu qaato gaalkan oo u dhaho halle ii fasaxo ina xajaaj soo galo imaamku wuu u fasaxaya haddii muslimiinta ay maslaxa ku qabaan iyo dan ay muslimiinta ugu jirto sida maalan fariin buu u sidaa oo uu gudanayo heshiis buuna la gelayaa xabajoojin oo kale wax noocaasa ama wa muslimiintu u baahan yihiin buu sidaa sida cunto iyo alaab buu noo sidaa haddii uu ganacsi usoo gelaya xijaaz ganacsigaana baahi weyn muslimiinta aynu u qabin markaa imaamku u fasixi maayo inuu xijaaz soo galo ilaa inuu ku shardiyo inuu qayb ka mida ganacsigaa uu nastiiyo mooyaane oo manaa canshuur ahaan u biiyo canshuur ahaan u bixiyo qadarka uu bixinayana imaamka ayaa ra'yi yeelaya walow dakala xijaaz hadduu soo galo gaalkii biayri idn imaam imaamkii idankiisa la'aantii akhraja wuu saarayaa imaamkii hu gaalkii soo galay wacazarahu wuuna tacsiirinaya wa edbinaya in calima hadduu gaalku og yahay annahu asagu mamnuucun inuu ka reeban loo diiday loo ogolayn minhu xijaaj soo galo fain istaadana gaalkii hadduu idan weydiisto adina imaamkii wuu fasaxayaa in kaana hadday ku jirto maslaxatun maslaxo lilmuslimiin muslimiinta ugu jirto inuu soo galo wadaalika maslaxada haddaan kuu tilmaamo ka risaalatin sida fariin uu sido weeye oo muslimiinta u sido wa xamli maa naxtaaju iley waxaan u baahannahay ayuu wadaa oo sida fain kaana gelitaankiisu hadduu yahay litijaaratin liajli tijaaratin ganacsi awgii laysa fiiha tijaarada ayna ku sugnayn dhexdeeda kabiiru xaajatin baahi weyn annaan u qabin lam yaadan u fasixi mahayo imaamkii ilaa bishardi akhdi shayin shay inuu ka qaado shardigeeda mooyaane minhaa tijaaradaas alaabtaa sid ayuu imaamku leeyahay bar baan kaa qaadaynaa ama qayb baad iska bixinaysaa boqolkiiba intaas walaa yuqiimu gaal ku nagaan mahayo jaziira اcarab ama xijaaj ku nagaan mahayo ilaa alaa ayaam saddex maalmood iyo wax ka yar mooyaane sayd cumar baa arrinkaa xukumay oo lagaga dayanaya marka maalintii uu soo galay iyo maalintii uu baxay labadaa lagu dari mahayo marka saddex cisho maa loo ogolyahay waaya wa yumnac waa loo diidayaa dukuula xarami makata maka xaramkeeda inuu galo fain kaana hadduu yahay rasuulan mid fariin sida oo ergayah kharaja wuu baxayaa ilayhi xaggiisa alimaam imaamkii aw naa'imun ama wakiilkii imaamka ayaa u baxaya yasmacu xaaluu dhegaysanayo waxaa loo diidayaa xaramka maka inuu gaalku galo xataa maslaxad ma soo geli karo xaramka maka asagoo ka sii xajiraa xijaaj inteeda kale maadaama beytkii ilaahay ee muqadaska uu ku yaallo kacbadii ay ku taallo aayad qur-aan a caddaysay masaladaasoo ya ayuha اladiina aamanuu inama اlmushrikuuna najasuun buu ilahay waa nijaas gaaladu falaa yaqrabu اlmasjid اxaraam masjid araam isu dhawaan masjid aram waa loga jeeda xaramka biijmac mufasiri muslimintu isku waafaqsanya marka loogama jeedo intuu masaajid ku dhisan yahae xuduudda xaramkao idil ayaa looga jeedaa marka maka ma gelayaan waaya haddii haddaba uu rasuul yahay fariin loo soo dhiibay oo ergey ah imaamkiina uu xaram ku sugan yahay oo fariinta imaamku u sido asagoon soo geli mahaya imaamka usoo baxaya ama cid buu usoo diraya naa'ibka ah oo waxa wey fariintaa ka soo qaada gaalkaa fariinta sida laakiin loo ogolaan mahayo inuu soo galo maka wayumnacu waa loo diidaya dukuula xarami makata maka xaramkeeda inuu soo galo xaramka maka inuu soo galo eg maka iyo xaramka dhinacana waxa wey makaa ka ballaaran dhinacna xaramka ka ballaaran meelaha qaar xaramku xuduudiisu waxay ku taallaa maka dhexdeeda dhinacyada qaarna xaramkaaba ka ballaarhan oo ilaa jiddu ku dhawaad marka waxaa la eegaya xuduudda xaramka inuu soo gelin gaalku fain kaana rasuulun haduu yahay ergey kharaja ilayhi imaam imaamka u baxaya xaggiisa ow mase naaibun naaib uu soo dirsaday imaamku ku-xigeenkii imaamka ama cid u wakiisha yasmacuhu oo markaa dhegaysanaya wuxuu gaalkaasi wado ee farina wain marida hadduu gaalkii ku xanuunsada fiihi xaramka maka dhexdiisa nuqila waa la rarayaa baktigiisa wain khiif haddii laga cabsada muutu inuu ku dhinto khiif haba waaya wain marida hadduu ku xanuunsado fiihi xaramka maka nuqila waa la qaadaya waa laga qaadaya asagoo xanuunsan wain khiif haba laga cabsada muutu inuu ku dhinto ee qaaditaankaas fain maata haddii uu dhinto lam yudfan fiihi lagu aasi maayo xaramka maka dhexdiisa fain dufin haddii la aasa nubisha waa la soo faagaya ukhrija waa la haddii uu gaal ku xanuunsado xaramka maka dhexdiisa ayuu ku xanuunsaday waa la qaadaya asagoo xanuunsan si una ugu dhimanin maka dhexdeeda xataa haddii laga cabsado in yani qaaditaanka la qaadayo awgii uu dhinto maxaa yale daalim weeyo marka horeba gardarru usoo galay xaramka haddii uu xaramka maka uu ku dhex lagu aasimahayo xaramka maka iyadoo markaa qurunkiisa laga dahirayo xaramka haddii lagu aasana oo ciidi ku aastana waa la soo faagayaa meydkiisii oo waa la soo saarayaa meel ka baxsan xaramka oo xilliga ah ayaa lagu aasaya maxaa yeel bakhtigiisi inuu in macnaha lagu aaso xaramka ayaaba ka xunin isagoo nool soo galo haddii uu ku xanuunsado meel aan xaramka maka ahayn waata wain marida hadduu ku xanuunsado fii hayrihi xaramka maka meel aan ahaynoo min alxijaazi xijaaz inteeda kale ah oo cadumat imashaqatu mashaqada way weynaatay fii naqlihi qaaditaankiisa la qaadayo turika waa la iska daynaya ilaa haddii kale nuqira waa la qaadayaa fain maata hadduu dhinto meesha hadduu ku oo watacadara ee suuroo weyda naqluhu in la qaado dufina waa lagu aasaya hunaaka halkaa haddii uu gaalkii ku xanuunsado meel aan maka ahayn xarabkii maka aan ahayn xijaaj inteedii kale ayuu ku anunsada madiinu ku xanuunsaday khaybar ku xanuunsaday yamaamuu meelun dee aan xaramkii maka aan ahayn ama xataa xuduudda xaramka meel ka baxsan oo dee xaramka aan ka fogeyn bu ku xanuunsaday oo mashaqaduna ay ku jirto in laga qaado halkaas dhib baa ku sugan waa la iska daynaya waa hee la iska daynayaa muraacatan licadami dararayn labada dhib midka culus baa la eegaya haddii kale oo isa dhib weynu ku jira in la qaadana waa la qaadayaa waaya haddii markaa uu ku dhinto meeshaas ay suuroo weydo in meel ka baxsan ee xijaaz loo qaado waxa weeye halkaasaa lagu aasaya halkaa ayaa lagu aasaya lidaruurana loogu aasaya waaya faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fii aqali jizyati jizyada inta u yar yani wuxuu fasalka ku saabsan yahay ruknigii shanaad ee arkaanta jizyada waa ruknigii u dambeeyey waa almaal xoolihi wey waa xoolihii laga qaadayey gaalada jizyada loo samaynayo aqalu jizyati jizyada waxaa u yar diinaarun diinaar baa u yar likuli sanatin sanad walba ay bixinayaan wayustaxab waxaa loo suneeya limaam imaamkii mumaakasatun in loo gorgortamo xataa yaahuda ilaa uu ka qaado min mutawasitin mid dhexdhexaad ah diinaarayn laba diinaar waaniyin mid hani ahna arbacatan afar uu ka qaado walow cuqidat haddii loo guntamay aar in ka badan diinaarkii uma dabeetna calimay ogaadaan jawaaza diinaarin diinaar inuu bannaan yahay inay bixiyaan lazimahum laazim ku noqonaya ma ltazamuuhu waxay isku laazimiyeen fainabow haddii diidaan falasaxu muctamed waxa weeye annahum ayagu naaqiduuna inay burinayaan cahdigii iyo ballankii naga dhexeeyo jizyada waxaa u yar diinaar oo sanad walba uu mid walba oo gaalada ka mid ah uu bixinayo waay mid kasta sanadkii waa laga qaadaya labiya toban bilood markay soo wareegato dinaar sanad walba intaas laga qaadaya waxaana taa daliil ah xadidkii tirmidi uu soo saariya heyrkiiba min xadiidi mucaad radi allahu tacala canhu in nabiga calayhi الsalaatu wasalam markii mucaad uu diray yaman uu faray inuu ka qaado min kuli xaalimin mid kastoo qaangaad ah dinaaran inuu dinaar ka qaado aw cadlahu ama mid wax u dhigma oo min almacaafiri dharkaa yaman lagu sameeyo macaafir waa dhar yaman lagu sameeyo waxaa sunno ah imaamkii inuu la gorgortamo waxa wey gaaladii markuu jizyada uu kula heshiinayo lacagta laga qaadayo inuu kula gorgortamo ayaa habboon oo weliba inta uu ku adkayn karo uu ku adkaeyo maxaa yeelay hadduu intuu isku ku dadaali karo inuu ka badiyo diinaar inuu ka badiyo oo qofkii maala dhexdhexaadka ahaa hanina aan ahayn faqiir aan ahayn uu ka qaado laba diinaar hanigina afarba uu ka qaado afar uu gaadhsiiyo cumar baa lagu dayanaya radi allahu tacala canhu cumar baa sidaas sameeyey maxaa yeele imaamku tasarufkiisu wuxuu ku dhisan yahay maslaxo qaacidadu baa kay ahayd tasaruf ilimaam manuuطun bilmaslaxa tasaruf imaam manuudun bilmaslaxa waa hadduu awoodi karo ay ka yeelaan haddii laakiin ku adkaystaan inay diinaaru bixiyan dhahaan diinaar kama badin karo waxa way diinaarka waa laga qaadaya maxaa nabg ala slam diinaar umuu faray inuu ka qaado mucaad ree yaman yahuudi yaman degani haddii marka lagula heshiiyo wax ka badan hal diinaar dabeetana ay ogaadaan inay bannaantay diinaar inay bixiyaan waxaa waajib ku ah inay bixiyaan waay oo waa wey heshiis ku galeen isku laasimiyeen oo intii lagu heshiiye inay bixiyaan ayaa laga rabaa waxaa la matay sida qof shay soo iibsaday oo tamanmifigiisi wax ka badan ku soo iibsaday dabeetna ogaada in la dagay moobil la siiye boqol dolar unbaa lagaa soo siiyey boqol iyo konton markii aad meheradda ka soo baxday umaad mobilkii meel kale ka baayacdo mobilkan boqol dollar baaba la siiya adinki ku laaban kartaa ma dhigi kartaa niga waadi dhacday waxa weye mobilkan boqol dollar baa la siiyaa waxa weeye kontan ii soo celi ma dhigi kartid xaq uma leed beecaba sidaa ku dhisanba in laistago nabig ala sl u dacu naas calaa khafalaatihim yarsuq llahu bacdahum min bacd dadka iska daaya khafladooda ku sugnaadaan ilahay baa kala arsuqaya marka beecaba dagiddaa ku dhisan faraha laga qaado wey hadduusan khiyaaru shardi jirin marka tana saas la mid tahay heshiis baa la galay intaasa lagu heshiiye laba diinaar baa lagu heshiye ma dhigi karaan hal diinaar baan bixinayna heshiis baan ka baxayna laga yeeli maayo hadday diidaan inay ziyaadadii bixiyaan markii la heshiiye kadib waa naaqiduun ahdigii way ka baxeen marka balantii way buriyeeno waxa weeye waxay la mata si ayagoo diiday inay jizyadiiba bixiyaan marka ma amankaa la gaadhsiinaya meelay aamin ku yihiin aqalu jizyati jizyada waxa u yar diinaaru diinaar baa u yar likulli sanatin sanad walba ay bixinayaan wayustaxab waxaa loo sunayaa lilimaam imaamka imaama kasatun in loo gorgortamo xataa yaakhud ilaa uu ka qaado min mutawasitin kii dhexdhexaadka diinaarayn laba diinaar waaniyin hanigiina arbacatan afar wala cuqdata dee loogu gunto caqdigii jizyada biaktara wax ka badan hal diinaar uma dabeetana calimuu ay ogaadaan jawaaza dinaari dinaar inuu bannaan yahay inay bixiyaan lazimahum waxaa ku laazimay ma iltazamuhu waxay isku laazimiyeen fain abow hadday diidaan in ay bixiyaan intii dheeraadka ahayd fala saxu muctamadu waxa wey annahum ayagoo naaqiduuna inay cahdigoodii buriyeen kuwa waxa weye ballankii ka baxay wey oo dhiiggoodu xalaal u noqonaya markii ma'manka la gaadhsiiyo meelay aaminku yihiin waddanka islaamka waa laga saaraya meelay aaminku yihin baa la gaadhsiinaya walow aslama hadduu islaamo dimiyu dimi hadduu islaamo oo mase maata u dhinto bacda siniina sanada kadib ukhidat waa laga qaadaya jizyatuhunna sanadaha jizyadooda waa laga qaadaya waay min tarikatihi tarikadiisa laga qaadi doonaa muqadamatan xaalata mid laga hormarinaya cala lwasaaya dardaaranadii wayusawalo waa la simaya baynahaa jizyada iyo wa bayna dayni aadamiyin aadami dayntiisa cala madhab muctamad aan qabanno khilaal sanati sanadexdii buu dhintay waxa weeye dimigii faqistun qisdiga intii kaga soo agaagaysay muddadaa tagtay ayaa laga qaadi doonaa wixii lagula heshiiyey wa fii qowli qowlba wuxuu leeya maye laa shay waxba ayaan laga qaadin mar hadduu dhintay wuxuu idhi dimi baa soo islaamay aslama dimiyu dimi buu ahaa marka hore jizyada bixiya dabeetana wuu islaamay mar hadduu islaamay dee wax jizyo jirta ma jirto waa muslim muslimiinta kale wuu lamid yahay waa jizyadii bay ka dhacaysa laakiin sanawaad kadib ayuu soo islaamay sanawaadkaana waxa wey dimadii isagoo dimi ahaa oon jizyadii bixinin ayuu soo islaamay ama isagoo sanawaad aan jizyadii bixinin ayuu dhintay gaalka jizyadiisii waxaa laga qaadi doonaa tarikadiisii gaalkaa dhintay tarikadiisa laga qaadaya waxaan laga hormarinayaa xaqii warasada iyo dardaaranadii ayaa laga hormarinaya waay dardaarankii intaan laga bixin wuxuu dardaarmay wasaayadii iyo eh, dhaxalkiiba aan la bixin ayaa laga bixinaya laga qaadaya jizyadii intii lagu lahaa sanawaadkaas hadduu soo islaamana intii hore ee eh, uuna soo islaamin wixii jizye lagu lahaa waa laga qaadaya waxaa laakiin siman jizyada iyo daynta aadamiga markuu dhintay gaalkan jizyada lagu lahaa dardaaranka waa laga hormarinaya nacam laakiin waxaa siman jizyadii iyo daynta aadamiga maxaa yeel jizyadu waxay la mid taha un waa aqu waa xaq ilahi u iska leeyahay markaa xuquuqda kale ee aadamiga unbaa lala simayaa waxa weye si isleeg ayaa lagu qaybin doonaa imaamku quramada muu la qaybsanaya xoolaha quramada muu la qaybsanaya oo wixii kaga soo hagaaga jizyadii unbaa la eegaya diinta kale bay la mid tahay haddii laakiin gaalkii uu soo islaamo ama uu cahdigii ka baxo ama uu dhinto sanadka dhexdiisi lix biloodna way tagtay lix biloodna way laabnayd dabeetana wuu soo islaamay ama wuu dhintay muddadaa tagtay oo waxaa wey jizyada wixii kaga soo hagaagay qisdigeedii ayaa laga qaadayaa maalan waxad ugu wada heshiiya laba diinaar lix biloodna way tagtay lix biloodna way laabnayd dee diinaar ayaa laga qaadayaa markuu soo islaamay diinaar baa laga qaday haduu dhintana saasoo kale tariikadiisi ayaa diinaar laga qaadayaa qowl baa wuxuu leeya maye xaaladda tan yaan waxba laga qaadan maadaama xawl loo eegeeyey xawlkiina uusan dhammaystireen waa sidaa waxaa weeye zakadii oo kale hawlkeeda haduu dhamaystirnayn waxba sakadii la qaadi maayo tanna waa saas oo kale markaa ay dhacaysaa buu leeyahay qowlka walow aslama hadduu islaama dimiyu dimi ama samaata u dhinto bacda siniina sanada kadib ukhidat waa la qaadaya jizyatuhunna sanawaadkaas jizyadooda waa la qaadaya min tarikatihi wuxuu ka tegey baa laga qaadaya muqadamatan xaal ay tahay jizyadaasi mid laga hormarinayo cala lwasaaya dardaaranadii wayusawa waa la simayaa baynahaa jizyada iyo wa bayna dayni aadamiyin aadami dayntiisa yaa laisla ekeysiinaya si isla eg ayaa xoolihii u ka tegey looga qaadaya calaamadahay muctamad haddaan qaban aw mase aslama wuu soo islaamay aw mase maata wuu dhintay fii khilaali sanati sana dhexdii faqisdun wixii kaga soo hagaagayay intii tagtay jizyada ayaa laga qaadaya wa fii qowli qol ba wuxuu leey maya laa shay waxba ayaan laga qaadin wa tuuqadu jizyadii waa la qaadi doonaa biyahaanatin dullay baa lagu qaadi doonaa fayajlis wuu fadhiisan doonaa alaakidu kii qaadayey wayaquum wuu istaagi doonaa dimiyu dimigii wayuaadi wuu foorini doonaa ra'sahu madaxiisa wayaxni wuu laabi doonaa dahrahu dhabarkiisa wayadacuhaa jisadii wuu dejinayaa fii miisaanka kafadiisii wayaqbidu wuu qaban doonaa alaahidu kii ka qaadaya jisyada lixyatahu waxa weeye lafgareedkiisuu qaban doonaa garhkiisuu qaban doonaa wayadribu wuxuuna garaaci doonaa lihi zamatahi labadiisadaan wakulluhu waxaasoo dhan mustaxabun mid la suneeye way qiila waxaa lii waajibin waa waajib facala awali ka horadaan ku socon ilahay oo mustaxab weeye low waxaa u bannaan tawkiil muslim muslim inuu wakiisho bilaa daa'id inuu ka bixiyo inuu wakiisho waxawaalatun inuu ku wareejiyo calayhi muslimkii xoolo uu ku lahaa inuu ku wareejiyo jizyadii wa an yadmanaha muslimkii inuu ka damaana qaadaa bannaan qultu waxaan idhi haddaan imaamu nawowi ahay haadihi hay-atu hay-adan baadilatun qaabkan aan soo sheegnay baadilatun waxba kama jiraan weeye wax ka jira ma jiro wa dacwa istixbaabi bacdi asalnimadeeda in la sheegtana ashadu ayaaba dana khaaan xagga gef ahaan taasaaba ka sii xun oo gef kaga sii khaldan wallahu aclam halkan wuxuu ku tilmaamayaa qaabkii jizyada loo qaadayay wuxuu ku yidhi jizyada waxaa lagu qaadaya biihaanati duleyn baa lagu qaadaya saas waxaa dhahaya oo qariraya alimaam raafici muslimka qaadaya isagoo kursigu ku fadhiisanaya gaalka dimiga ahna ninkanuu soo dul istaagaya muslimka ah madaxiisuu foorinaya oo hoos buu dhigaya madaxiisa dhabarkiisana wuu godaya saas u foorarsanaya isu godaya madaxiisana hoos buu dhigaya jizyadiina lacagtii jizyada wuxuu saaraya kafadda miisaanka ayuu dhigaya ila waa la miisaami jiray dinaarka waa la kan ka qaadayana wuxuu qabanaya garhkiisa dabeetana labada daab ka garaacaya waaya weliba wuxuu u raacinayaa yaa caduw addi xaq allah cadow ilaahay oo xaq ilaahay bixi marka wuxuu leeyahay imaam raafici hay-adan aan soo tilmaanay waa mustaxab waa mustaxab in la sameeyo qiil ba wuxuu leey maya waa waajib marka muxuu cuskanaya qolka dhahaya waa mustaxab in gaalka si qaabkaa loo duleeyo loo ihaanay aayaddii qur-aankeeda xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakiruun ilaa ay jizyadii bixiyaan gaaladii hadaynin oo la dagaalama wahum saakiruun ayagoo dulaysa walxaal hum saakiruun ayagoo dulaysa marka saakiruuntii sakaarkii ayaa sidan lagu fasiray fuqahada bar ku fasireen waaya laakiin qowlkaa hore haddaan ku socnu leh raafici qowlkaa dhahaya waa mustaxab dembigii waxaa u bannaan inuu qof muslima u wakiisho inuu jizyadii ka bixiyo qof muslim u dhiibi kara o dhihi karaa niyow jizyada iga bixi saan la ii dulaysanin adiga dhiiblen qofka muslimkaa iskala dulaysan mahay sidoo kale qof muslima uu dayn ku lahaa uu ku wareejin kara uu dhihi kara ninkaas ayaa idinku wareejiyey jizyadii aad igula haydeen ila waa dayna waa xawaala sidoo kale qof muslim ah wuu ka damaanan qaadi karaa u dhihi karaa anigaa ka bixinaya ninkaa jizadii lagu lahaa oo aniga saaranta waaya imaam nawowi haddaba ka daba tegey qowlka raafici ee waxa weye uu ku tilmaamay inuu qaabkaas ihaanaynta iyo dullaynta ku jirto inuu gaalkii ku bixinayo dimiga ahaa jizyada oo wuxuu yidhi hay-adan uu soo tilmaamay waa baail hay-adan uu sheegay waa baail wa dacwa istixbaabiha in la dhaho waaba sunnana waa qowlkan qowlka dhahay oo kulluhu mustaxib ashaddu khata taasaaba ka sii daran qowlka dhahaya waa waajibna kaasaaba ka sii marka waa baail buu waayo waktigii nabiga calayhi salaatu salaam jizyada waa la jiray waktigii asxaabta waa la jiray waktigii salafka waa la jiray cid warisa in qaabkan loo qaadi jirin ma jirto gaalku si caadiga uu bixin jiray lama sheegin inuu qaabkan hadda tilmaameen ee ihaanada ku jirto inuu bixin jiray islaamkana cadaalad ku dhisan yahay naxariis maaha islaamku maaha in dee dadka waxa weye wadanka islaam ku nool ee gacanteena ku hosno inaan dulaysanayno ilahi subxana watacala wuxuu uhi laa yanhaakum allah can aladiina lam yuqaatiluukum fi اdiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayh yani gaalada aynan la dagaalamaynin ee waxa weye guryihin aynan ka saaraynin ee waxa weeye idin wanaagsan in aad kula dhaqantaan cadaalad iyo ixsaan ilahay idiin diidi maayo waad cadaalad u samaysaan watuqsituu ilayhi maad u garsoortaan waaya marka waa xaaraan buu leeyahay imam nawi qolkiis waa ka laazimay ina xaaraanta in qaabkaa loo gala gaalka loo la macaamulado waa xaaraan maxaa yeele sharcigu wuxuusan tilmaamin ayaa lagula dhaqmaya amaa sakaarku ayadday tilmaamtay wahum saakiruun macnaheeda miya waxaa looga jeedaa yani ayaga oo yani khasa bay ku tahay inay xoolaha bixiyaan waa xoole aysan aaminsaninahe in inay waajib ku yahay ayay bixinayaan xukunka islaamkana u hogaansamaya ayagoona ictiqaadsan islaamka iyo xukunka islamka lagu dabaqaya xoolahana ayagoon raalli ahayn raalli ka ahayn oo u arka de in de gardarada laga qaaday ayay bixinayan taasaaba dunia ugu ilanba taasaaba he dulinimo ugu ilan saas ayadda looga jeedaa marka macnaheeda wuxuu ihi watuukadu waa la qaadayaa jizyadii bihanati dulayn baa lagu qaadi doonaa yjlis wuu fadhiisan doonaa alaahidu kan qaaday wayaquumu wuu istaagi doonaa dimiyi dimigii wayuطaci wuu foorari doonaa ra'sahu madaxiisa wayaxni wuu laabi doonaa dahrahu dhabarkiisa wayadacuhaa jizyadii wuu dejin doonaa fi miisaani miisaankii wayaqbidu wuu qaban doonaa alaakhidu kii qaadayey lixyatahu garhkiisa wayadribuuna garaaci doona lihizamatihi labadiisa daan wa kulluhu arrinka aan soo sheegn o dhan mustaxabun mustaxab weeye hay-ada aan soo tilmaanay waqiila waxaa waajib waa waajib baa lidhi facala aweli qowlkan haddaan ku soconno lahu waxaa u bannaan tawkiilu muslimin muslim inuu wakiisho biladaa inuu ka bixiyo waxa weye jizyadii waxawaalatu inuu ku wareejiya u bannaan calayhi muslimka waa an yadmanahay inuu muslim ka damaana qaadaa bannaan qultu waxaan idhahdaa imaam nawowi hada hay-atu hay-adan baatilatun baatil weeye wa dacwa istixbaabiha sunnimada in la sheegtana ashaddu ayaa badan khataan xagga gafka wallahu aclam oo yustaxab waxaa loo saneeyay imaam imaamkii idaa amkanuu haddii u suurooda an yashrad calayhim inuu ku shardiyo waxa weeye gaaladii idaa sulixuu haddii lagula heshiiyo fii beladihim beledkooda diyaafata man qof inay martigeliyaan yamuru bihim soo mari doono min almuslimiin muslimiinta ka mid ah zaydan xaalu arrinkaas mid ka dheeraad ah على أقل جزية جزية انتو ير وقيل وحال يجوز ويبنانتها أن تحسب الضيافة الضيافة لغا حسابي منها جزية وتجعل ولي لدونا ضيافة راس على غني من هضنة ومتوسط من على حالة لا فقير فقير كلا صار ما في الأصح ويذكر وحو شيء دون عدد الضيفان كوي وحوي مرتدها تردوضة رجالا رق حاليه وفرسان فردولي حاليه وجنس طعامي عنتد wludmi iyo koosaarta waqadruhuma iyo qadarkooda walikuli waaxidin mid walba waxa u sugnaaday kada intaasaa la siin doonaa wacalafu addawaabi daabooyinka calafkooda yani quudkoodana waa la sheegi doonaa wamanzila difaani martida gurigeedana waa la sheegi doonaa min kaniisatin kaniisad ah wa faadili maskinin iyo guri dheeraad ah wa muqaamahum halkay ku nagaanayaanna waa la sheegi doonaa walaa yujaawizu martidii yani gudbi mayso alaaata ayaamin saddex maalmood wuxuu ku yidhi imaamkii waxaa loo sunneeyaa hadday u suurowdo hadday u suurowdo in uu ku shardiyo gaaladii markuu jizyada kula heshiinayo hadday beledkooda lagula heshiiyo idaa sulixa fii beledin haddii beledkooda lagula heshiiyo magaalooyin iyo tuulooyin ayagoo iska degan yihiin oo xuduudda muslimiinta udhaxaysa muslimiinta iyo xadira yihiin marka beledkooday degan yihiin oo waddamada ayagoo degan yihiin ee laakiin xuduudda innaga nala leh haddii halkaas jizyada yani waxa wey lagaga qaadayo oo lagu nabadgelinayo waxaa imaamka loo suneeya inuu kula heshiiyo inay martigeliyaan muslimiinta soo wadankooda iyo magaalooyinkooda iyo tuulooyinkooda inay martigeliyaan oy martiqaad u sameeyaan waaya martiqaadkaasna wuxuu dheeraad ka yahay jizyada intii u yaray cala aqali jizyatin ayuu dheeraad ka sida waxaa sameeyey nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ahlu ayla qolada ree ayla ayuu wuxuu kula heshiiyey alaaimiati diinaar saddex boqoloo inay bixiyaan saddex boqoloo way ahayeen iyo in ay martigeliyaan cid alle ciday soo marto muslimiinta ka mid ah muslimiinta fuqaradooda ugu sugan maxaa yeele waxaa dhici karta iyo akniyadoodaba waxaa dhici karta waddamada gaalada hadday soo maraya tuulooyinkood inan ka iibinin inan waba he ka iibinin ayagoo cidhiidhi gelinaya marka muslimiinta ay dhibtoodaama laga yaaba lakin hadii la dhaho martigeliya wabay ka iibinayaan waxbay ka iibinayaan diyaafadaasi waxay dheeraad ka tahay jizyada intii u yaray qiil ba wuxuu le ayaa laga xisaabin doonaa jizyadii ayaa he laga xisaabin doonaa diyaafadan waxaa la saarayaa anigii iyo mutawasitkii ninkii aniga ahaa ee hobanka ahaa maalqabeenka ahaa ee gaalada ka mid iyo ninki dhexdhexaadka ah laakiin faqiirka la saari maayo maxaa diyaafadu soo noqonaysa waa laga yaaba faqirku inuusan he inuusan awoodi karin waxaa la sheegi doonaa qofka caqdiga la geleeya uu sheegi doonaa markuu shardinaya diyaafada cadadka ay marti qaadayaan saysan hadhow dood u imaanin cuntada ay lagu martigelinayana waa la sheegi doonaa iyo waxa weye udmiga koosaarta iyo qadarka labadaas qadarka cuntada iyo qadarka udmiga iyo marti kasta waxaa laga siin doona khubsiga ayaa la sheegi doonaa intaasoo khubsigaa siin doonta in kada kada waaya nin walba martida ka mid a ah waxaa la siin doona ayaa la sheegaya daabooyinka muslimiinta calafkooda ay siin doonaan na waa la sheegaya lakiin qadarka calafka la sheegay mahayo jinsigiisi waxaas waxa wey martida meesha la dejinaya ayagana waa la sheegi ma kaniisad bay dejinayaan ma guri dheeraaday dejinayaan ma meeshay degan yihiin bay dejin doonaan wahaa kada martidu intay nagaanaysa sanadka ayaa la sheegi doonaa muddo intaas ayay martidu ku nagaanay laakiin qofka mudiifka ah kama siyaadinaya saddex maalmood yani saddex maalmood ka badan martigelye ma leh martidu maxaa nabg ala slam wuxuu yihi adiyaafatu alaaa ayaam martigelyadu waa saddex maalmood wixii intaa ka badan waa mashaqo dee oo qofkii guriguu iska degayba dee saddex maalmood ka badan guriguu kusii nagaado dadkii uu martidu u ahaa ayay culays ku noqonaysaa waaya walow qaalo qowman qolo hadday dhahaan nu'addii waxaan bixin doonnaa aljizyata jizyadii bismi sadaqatin sadaqa magaceed baan ku bixin doonnaa laa jizyatin laa bismi jizyatin jizya magaceed ku bixin mayno falilimaam imaamkii waxaa u bannaan ijaabatuhum inuu ajiibo idaa ra'aa hadduu arko arrinkaas wayudacifu wuu ku labanlaabaya calayhim dushooda azakaata sakadii fa min khamsi abciratin shan halaad waxaa ka waajibaya shaataani laba ari ah wa hamsatin waishriina wa hamsatin waishriina han iyo labaatan bintaa makhaadin han iyo labaatan geelahana laba waxa weeye qaalmood oo gujira ayaa ka waajibaya wa cishriina diinaaran labaatan diinaarna diinaarun diinaar baa ka waajibaya وamiئatay dirhamin laba boqoloo dirhamna caشharatun toban dirham baa ka waajibaysa وkhumus الmucasharaati waxyaabihii cushurka laga qaadaya toban meelood meel ee raashinka ahaana shan meelood meel baa ka waajibaysa walow wajaba hadday waajibaan bintaa makhaadin waxa weeye laba waxa weye habar ureey macnaha laba qaalmoodoo gujira hadday waajibaan maca jubraanin kama macod lam yudacaf lam yudacif ma laba laabayo aljubraana kamihi fi lasax wuxuu idhi qolo gaalada ka mid a ah hadday dhahaan oo kuwii jizyada loo samaynaya annagu jizyada waxaan ku bixinaynaa magac sadaqo sadaqaan ku bixinayna sadaqa ahaana nooga qaada magac sadaqa nooga qaada ee magac jizya ha nooga qaadin sharaf dhac bay nagu tahay in la dhaho ree hebel baa jizye laga qaadayaa ama dal hebel baa jizye laga qaadaa canshuur laakiin aan ku bixina magac sadaqo imaamkii arrinkaa uu ka yeeli karaa hadduu u arko inay munaasibta hadduu arrinkaa ra'yeeyo wuu ka qaadi karaa wuu ka wariyey cumar radi allahu tacala inuu arrinkaas sameeyey oo qolo carabta ka ahaa oo kristan ahaa oo kiristaamoobay intaa nabiga lasoo saarin alayh slat oo qabaaisha waxaa ka ahaa tanuuq iyo banu taklib iyo qabaa'il kale ayaa ka dalbaday in uu magac sadaqa kaga qaado waxay dhaheen anagu magac ku bixin mayno ceeb baynu uta annagu carab u bixinayso kale u bixin marka waxa weeye sa idinku sadaqada u kala qaadataan iyo zakada sekada saad u kala qaadataa naga nooga qaada manaa zake ahaan nooga qaada markaas wuxuu hi akadu sayd cumar baa ku yihi zakadu waxay u tahay muslimiinta dahaaro iyo dembi dhaaf idinku laakiin eh, jizyada lainka qaadayo dembi dhaaf idin noqon mayso markaasa waxay dhaheen waxaa doonta naga qaad laakiin magac jizyaha nagaga qaada dabeetana wuu u diiday arrinkaas way guureen waxay dabceen inay ruum yurub ay u galaan gaaladii ruum inay haleelaan dabeetna sayd cumar uu la heshiiyo wuxuu kula heshiiyey in uu akadii uu labanlaab ka qaado labanlaab akadii inuu ka qaado ayuu kula heshiiyey waaya bismi sadaqan inuu kaga qaado asxaabtiina arrinkaa mayna ku khilaafin sayd cumar radi allahu tacala canhu haddaba zakadii waa lagu labanlaabaya zakadii hee waa hee lagu labanlaabaya haddaba qoladan sayd cumar wuxuu ku tilmaamay inay yihiin qolo aan caqli lahayn oo duqamo ah wuxuu ihi waxay diideen magacii macnihiina raalli bay ku noqdeen awolism waradw bilmacna magaciina way diideen macnihina raali bay ku noqdeen dee macnaha waa jizi un maan zake maaha haddii doonaan sadaqaha ku magacaabaan marka zakadii waa lagu labanlaabayaa oo shan halaad maalan waxaa laga qaadi doonaa laba neef oo ari ah meesha muslimku bixinaya hal neef oo ari ah ayaga laba neef oo ari ah ayaa laga qaadi doonaa han iyo labaatan neef oo geel ahna laba binta makhaad baa laga qaadi meeshii qofkii muslimka hal bintu makhaad u bixin jiray labaatan diinaar oo dahab ahna hal diinaar meesha muslimku bixinaya nisfu diinaar laba boqol oo dirham oo nisaabkii fidad ahana waxaad bixinayaan toban meeshii muslimku bixinaya shan ila rubculcushr rubculcushrna waxay had shan waaya mucasharaadka waxyaabihii raashinkii cushurka laga qaadayey ee waxa wey beerihi bilaamuna la waraabiyey ayaga waxaa laga qaadayaa khumus shan meelood yacni meel baa laga qaadaya boqolkiiba labaatan muslimku wx bixin jiray boqolkiiba hee boqolkiiba toban buu bixinaya iyagana boqolkiiba labaatan ba laga qaadaya bintaama khaad hadday ku waajibto ayaga laba qaalmood oo bujiro ah jubraanna ay raacinayaan jubraan kale laba laabi maayo oo bintaama khaad say waajibaysa maalan ninkani wuxuu haystay lix iyo soddon neef oo geel ah binta labana duwaya binta makhaad buu bixinaya hoos buu soo degaya qaali bujiru bixinaya jubraanna uu raacinaya jubraankan wuxuu ahaa laba neef oo hee ari ah. jubraankii la laban laabi maayo jumraankiina dhebel ka dhigi mayno dhihi mayno labadii neef ariga laba neef kale kusoo daro afar neefoo ariga bixi dhihi mayno maxaa yl marka horeba mudacaf u ahaa marka horeba qofkan lagu cusliyay haddana mar labaad lagu sii cuslayn maayo almukabaru laa yukabar way kay qaacidadu leedahay almukabaru laa yukabar wuxuu yihi walow qaala qowm qowm hadday dhahaan nuaadin waxaan bixinaynaa jizyada jizyadii baan ku bixinaynaa bismi sadaqati sadaqa magaceed baan ku bixinayna laa jizyata jizya magaceed ku bixin mayna falilima imaamka waxaa u banaan ijaabatu inuu ka ajiiba arrinkaa sidaa ra'a hadduu arrinkaa uu arko munaasab oo raayeeyo wayudacif uu ku labanlaabaya alayhim dushooda zakata sakadii fa min hamsati abcirati an halaad ama an geela waxaa ka waajibaya shaataani laba neef oo ari hamsati wacishriina bintamakhaad fi hamsati wacishriina han iyo labaatan neef oo geelana bintamakhaadin baa ka waajibaysa wacishriina dinaar labaatan dinaar waxaa ka waajibaya dinaaru dinar wa miatay dirhamin laba boqoloo dirhamna waxaa ka waajibaysa casharatu toban dirham khumus mucasharaat waxyaabihii boqolkiiba toban laga qaadayna khumus shan meelood meel baa ku waajibaysa oo boqolkiiba labaatana walow wajaba binta makhaadi laba binta makhaad hadday waajibtana maca jubraan jubraan mici lam yudacif aljubraana jubraankii ma laban laabayo fil asax walow kaana hadduu yahay wuxuu gaalku haystay bacda nisaa nisaa barhkii lam yajib qisdu qisigiisa ma waajibayo fi adhar muctamad haddaan qabanno haddii waxaan nisaab dhannayn uu haysto maalan wuxuu haystaa saddex neef oo geelu haystaa yani qisdigiisama waajibaya ladhihi mahayo neef ariga iska bixi nisaab maynan gaadhinba nisaab zaka maynan gaadhinba hadduu haysta maalan labaatan ari ah la dhihi mahayo iska bixi neef ari ah maadaama afartan haddaad haysan lahayd laba neef ari lagaa qaadi laha waxaa weeye labaatankiina neef ariga ah bixi la dhihi maayo qisdigi laga qaadi maayo saa muslimkaba de wuxuu lihiisa dinaysa ka gaadhin aan qisdi looga qaadayn maadaama xukumkii zakada aan siinay oo lakin aan dhabar kaga dhignay uma dabeetna almaakuudu wixii laga qaado gaaladaas magac zake lagaga qaado jizyatun jizy weeye falaa yukhad laga qaadi mahayo min maali man qof xoolihii laga qaadi maayo laa jizyat caleyh jizye aan lagu lahayn wuxuu hi waxa aan gaalada ka qaadnay ee magaca zake aan kaga qaadnay isagoo mudacaf oo dhabal ah oo la laba jabaaray waa un jizyo haddii doonaan magacii haba bixiyaan sadaqaha bixiyaan saa darteed jizyada meeshay maraysa ayay maraysa oo masrif ilfiy baa lagu bixinaya waa si cumar sayd cumar u yidhi radi allahu tacala anhu haulaai xamqa abu lism waradu bilmacna marka maal qof aan jizya lagu lahayn laga qaadi maayo qof aan jizya lagu lahayn maalkiisa laga qaadi maayo sida ilmihii yaraa iyo kii waalla iyo haweeneydii iyo khamtihii iyo kuwii aan soo sheegnay xoolahooda laga qaadi maayo maadaama ay waxaana jizye u yahay uusan ahayn uusan ahayn zako zako ma ah halkaa inagu joogo wallahu tacala aclam wsal allah wslm ala nabina